sheekhu wa kaana bidimishqa dimishqa waxaa ku yaallay kaiiru min hadi اlansaab awtaantan wax badan oo ka mid ah ku yaalay fayasara allaahu yani meelo la caabudo amaakin geedo qubuur fadhiyo meelo la tago marka la caabudo oo la barakaysto oo loo nadro oo lagu dawaafo oo la dhunkado oo markaasi waxay quraysh ku samayn jirtay asnaamteeda lagu sameeyo ayaa dimishqa ku yaalay caasimadda dasuuriya waa taqaanaa fayasara allaahu allaa fududeeyey subxaanahu wa tacaala kasrahaa jabinteedii iyo duminteedii iyo baabi'inteedii calaa yadi shaykhi اlislaam shaykhulislaam gacantiisa alla ku baaba'shay ibnu teymiya abulcabaas taqiyuddiin axmed ibn cabdilxaliim ibni cabdisalaam alxaraani taymi imaamkaasu weeye wa xisbi lmuwaxidiin iyo kuwa alla waxiday alla keligii caabud ururkii ururkoodii ururkaasaa baaba'shay sheekha iyo ardadiisibaa dumiyoo baaba'shay markaas ilaahay subxaanah wa tacaala culumadu waxay dhahdeen wuxuu aqbalay ducadii alimaam eh, abi shaamat almaqdasi maqdisi iyo alimaam ibnu taymiya eh, alimaam abu shaamat almaqdisi iyo alimaam ibnunawowi baan ujeedaa yaxya ibnu sharaf abu zakariya labadaa imaamba waxay qarnigii lixaad iyo toddobaadba alla ka baryeen in ilaahay keeno nin imaama oo waxan asnaamta ummadda ka jebiya ama dowlad islaamna waxan baabi'isoo la dagaalanta ducadii ilahay wuxuu Eh, mxuuah ku aadiyey una aqbalay ibnu taymiya ardadiisii maantu faas qaateen ay ku duuleen keligood dowladdu weliba diidan caamadu iyo culimmadoo diidan ayay baaba'sheen wa kaana alcaammatu muslimiinta intooda caamada jahalada qaybo ka mid ah waxay odhan jireen yaquuluun waxay odhan jireen laysa lishayin minha ansaabta wax ka mid ah qaybo ka mid ah iyo goobaha la caabudo qaybo ka mid ah waxay ku dhihi jireen innahu yaqbalu nadra nadarku aqbalaa haddii loo nadro oo sharad laga galo dayib sharadkaas wuu oofinhayaa ee yaqbalu lcibaada nadar buu aqbalaa macneed waa maxay in la caabudaa bannaan ba yidhahdeen sheekh hebel qabrigiis sharad baa laga geli karaa macnihiisu waxaa weeye waa la caabudi karaa ama adugu nadar ku sheeg ama sharad ku sheega hawshu waa cibaado waxaa weeye yaqbalu cibaadata min duunilah alla sokada in la caabudo ayuu aqbalaa fanadru maxaa yeele nadarku waa cibaadatun alla caabudud wey wa qurbatun rabbi u dhowaasho yataqarab waxaa dhowaada biha binadri ku dhowaada annaadiru ninka nadrahaya ilaa almanduuri lahu kii loo nadr buu u dhowaadaa kii loo nadray buu u dhowaadaa nadaru maxaa tahay sharadka markaad gelayso adiga sharadka galahaya axadkaad sharadka u gelayso jacayl iyo u dhowaasho iyo khayr baad ka rajaynaysaa ayib <clears throat> intaasuu u jeedaa marka wuxuu ku daray alimaam ibn اlqayim hadalka halkaas markuu marayo waxaa la socda wayatamasaxuuna bihi bidalika اnusubi wayastalimuunah maxaa yeele wayna ismarmaryaanoo way taabtaan wayna salaamaan sidii xajarulaswadko kale oo la dhaqmaan walaqad ankara salafu salafku waxay inkireen oy qoonsadeen oo diideen oo diinla'aan ku tilmaameen altamasuxa bixajar اlmaqaam maqaamu ibraahim dhagaxiisa in la taabtay salafku diideen kacbada maka la taga ee la dawaafahayo meesha kaliya loogeliya in la taabto waa xajaru aswadka iyo ruqniga kale yamaaniga maqaamu ibraahim dhagaxa asaga ah ee hadda birta la geliyey mdhalada la geliya la wareejiyey caamada taaban jirtay culummada muslimiinta dadka aqoonta le may maagmarhayaan in agtiisa lagu tukado unbaa sunno ah mooyeene in la taabto oo la barakaystooo la masaxdo waa xaaraan wax bannaanama waa bidco ayb walaqad ankara asalafu asaalixu tamasuxa bixajari اlmaqaam dhagaxa maqaam ibraahim bay salafku inkireen in la taabto oo gacanta la saaro alladii maqaamkaasoo amara allaahu ilaahay uu amray an an yutakhada minhu musalan in laga dhigta meel lagu tukado watakhiduu min maqaami ibraahim musalla qaala qataadatu wuxuu idhi markay xajrulmaqaamkii layidhi agtiisa ku tukada oo agtiisa ku cibaadaysta ayay salafku diideen intaa in la dhaafo ku tukada agtiisa layidhi mooyeen taabta yaa yidhi dhunkada yaa yidhi gacanta masaxo ismarayayaa yidhi haddiiba kaas la diiday dhagax keliyoo meel goonioo meel la dhigay iyo oday la caabuda iyo qabr lagu dul wareeg warkiiba jooji asagu kaas waa gaalnimo geesa waawey qaala qataada ibnu dicaamata asaduusi wuxuu ihi fi laaya aayaddaas markuu fasira waatakhiduu min maqaami ibrahim musalla wuxuu idhi innamaa umiruu muslimiinta waxaa la faray an yusalluu cindah maqaama ibraahim agtiisa inay ku tukadaan walam yu'maruu lama farin bimasxi inay taabtaan dhunkadaan wuxuu idhi qataada walaqad takallafat hadihi اlummatu ummaddan waxay isku mashaqaysay oo isku qardixisay buu i shay-an jir bay fuushay iyo shay bay isku mashaqaysay oo isku dhibtay maa takallafat اlumam qablaha ummadihii ka horreeyey waxyaaba aysan samayn bay isku in dhagaxaa la masaxo oo asaga wax la moodo oo la dul fadhiisto iyo ayb mamnuuc intii nabigu tilmaamay keliya lagaga gaabsanaya markuu mucaawiye intuu ka soo xajeeyey shaam uu kacbadoo dhan gacanta mariyey xajarulaswadku taabtay oo dhunkaday rugna alyamaanigiibuu dhunkaday shimaaligii labadii shimaaliyeen buu dhunkaday ibnu cabaas baa qabtay oo yidhi hawshan ma bannaano mamnuuc wey markaasuu laysa min albeyti shayun mahjuur kacbada ilaahay wax laga tagahayo ma jiro waa tahay qiyaaskaa faasidkaa jooji buuhi beytka ilaahay waa mahjuur cidna kuma dhin yaa kuu labadan uu taabtay ku gaabsaa layidhi ma ogtahay xagga loo dhaqaaqa dad bar iska aada musiibo weeye yaa kuu yidhi beytka ilahi waa mahjuur miyaa laga niqaashahay subanuu xajar alaswadka iyo rukniga yamaanigun buu taaban jiray inta kale waa ka tegey maadaa subanaha beydka ka jecel maadaa ka cibaada jecel maadaa alla oga dhow intuu nabigu ku gaabsada ku gaabso haddii kale waxaad la imanaysaa bidco kale waxaan loo baanay marka marka garta in laga leeyahay maxaa waa isdhiibay mar damba muusan noqon hawsha iyadaa walaqad takallafat haadi lumma ummaddan waxay isku dhibtay shay an shay maa takallafat اlumamu qablaha ummadihii ka horreeyey waxaysan isku dhibin ayay ummaddu faraha la gashay buui ukir lanaa waxaa noo dakara lanaa man ra'a athara asaabici famaa zaalat hadihi اlummatu tamsaxuhu xata khlawlaqa sidaasuu imaamku yidhi qataada dakara lana wuxuu noo sheegay buui man ra'aa athara asaabicihi ibraahiim lugihiisi farahoodii farahoodii farihii lugtiisa faraheedii oo ku yaala dhagaxa ayaa yaynoo sheegeen buu dadka arkay dadka kufaaru quraysh jaahiliyadii hore duqaydii cimriday kulli waxay ka sheekeeyeen in nebiyullaahi ibraahim dhagaxan markuu qawaacidda kor u qaaday guriga dheeraaday ayuu u soo qaatay inuu isku dheereeyo jaranjara ahaanbuu usoo qaatay intuu derbiga garab igu ku istaagay markaasuu ku dhisay lugtii nabi ibraahim baa marka saamaysay oo raad ku reebtay dhagaxii asaga ah ma xoogiisiba oo dadka hore way xoog badaayeen mise waa ilaahay subxaana wa tacaala aaaar oo baaqi ugu tahay inay noqoto si lagu daydo nabigaas dariiqiisii iyo diintiisii idan dhagixii asaga ahaa ee nebiyullaahi ibraahim markuu kacbada dhisay uu ku istaagahayey ee ismaaciil uu dhagaxaashu ugu dhidhiibahayay ayaa cagtiisibaa ku sawirantay adinkiisibaa ku sawirmay farihiisibaa ku yaalla si loo taabanhaya marka dhagaxii loo dhunkanhaya ee caamo iyo mushrikiin iyo iyo eber noqdayba raadkii baa baaba'ay waxaa laga soo gaadhay farihiis dayib farihiisibaa dadka qaarkiisu arkeen marka dadka arkay ibraahim farihiisoo dhagaxa ku yaalla waxay noo sheegeen in hawsha arkeen buui ay arkeen <clears throat> dakara lana man ra'aa ahara asaabicihi wuxuu noo sheegay annahu ra'aa ahara asaabici wey famaa zaalad haadihi اlumma ummadda ma aysan ka zoolin tamsaxuhu inay dhagaxi taabanayso oo raadka ibraahim ay taabanayso barakaysan hayaan xataa khlawlaqa ilaa u baaliyoba oo tirtirinmay raadkii maogtahay eh, dhagaxa caadiga adag xadhiga lagu shubay wuu gooya waa arteen dadka ceelasha shuba wadaamahay waa taqaanaan dhagax seefaato oo bir ah oo adag ayaa dhagaxaiyo ceelka karkaar looga dhiga la saarhaya xadhigga dawliska lagu jiidahayo ee taabanhaya ayaa galhaya oo goynaya idan markaad marka malaayiin mil umma ay taabtaan kan gacanta mari gacanta waxbay la tegaysaa adaan ogeyn waxbay la tegi dhagax wuu socon wuu socon wuu socon raadka waa tirtirmaya eber buu noqday dhagaxi in yarba hadda ay geliyeen waa aragteen oon badnayn oon weyneynba yaa la geliye dhala la geliyo dadka laga ilaaliy haddii intaan intaan eberba laga dhigi buurta dhannayd ee asafa walmarwa sidii loo gurahayay eber noqotay asafa walmarwa sidii loo gurahayay ee loo jabsanhayay ee loo cantoobsanhayay dhammaatay hadda dhagax seefaataa ka soo intana jabiis baa lagu bilaabay qolyihii reer sacuud markay arkeen iyo culimmada inay baashu dhammaanayso oo hindi iyo baakistaan iyo bangaladesh iyo filibiiniyiin ay eber ka dhigahayaan intaan soomaalida la gaadhinba ba waxaa la mia waxaad xanja moodo xagga nasiibao adag baa dusha laga mariyo oon fuqaynin <laughs> weli e, marwa e, buusha e, marwa qayb geeskeeda oo derbiga qaybta ku dhegana waxbaa amminka laga jabsadaa qaybbaa ku dambaysa ma aqaana hadda ayadna wax cusub lagu shubay ayib aarkani waxaa soo saaray alimaam alazraqi fii taarikhi maka mujalladka labaad labaatan iyo sagaal bogga ah wa acdamu اlfitnati buri ibn اlqayim fitna midda u weyn wax lagu aafabata u daran bi hadi lansaab ansaabtan xaggeeda fitnatu asxaabi اlqubuur wey yacni waxyaabaha lagu fitnoobee astaamaha iyo muuqaalada shirkiga ah waxaa u daran fitnatu asxaabi اlqubuur asalka waxaa ku qoran fitnatu ansaabi اlqubuur ereygaasaba ka fiicanba ansaab alqubuur maxaa yeeley fitnada qubuurta muxuu ahaa ee awhaanteeda ah qabrigu marka adda waa ka baxay qabrinimo waa maxay waa waan waa nasb ayib nusub weeye marka fitnatu ansaabi alqubuur baa u daranba geede iyo annagu muxuuha ceel iyo raad nebi ibraahim iyo laga hadlahayey niman hadda qubuur caabudobaa yimid buuri wa hiya fitnatu asxaabi alqubuurna fitnatu cibaadati alasnaam waa fitnatu cubaadi alasnaam asnaamta kuwii caabudi jiray fitnadoodi weeye meeshay ka bilaabatay ashirk sheekhulislam ibnu taymiya wuxuu kaga hadlay kitaabkiisa alistiqaad buu kaga hadlay alradd cala alikhnaai almaliki buu kaga hadlay meelo badan kan asaga bakrigu waa shaafici alradd cala albakri asagoo shaafici weeye almuhim wuu caddeeya ibnu qayim baa ka hadlay waxaa ka hadlay ibnu kaiir fi tafsiiriya wa fi lbidaaya walnihaaya in shirku lumam uu ka bilowda tacdiim alqubur walmowta walawliya wasaalixiin hada shirku lcaalam halkaasuu ka bilowdaa ayib nebi maxamed iyo ambiyadiina waxaa la soo diray ilaahay keligii in la caabudo awliyada iyo malaa'igta iyo arbaabta kale iyo ahlu ahluqubuurkao dhan faraha laga qaado arbaaba mutafariquuna khayr am illaahu lwaaxid lqaar waa asludiin wey nebi maxamed wixii lala soo diray wuxuu aha ilaahay keligii in la caabudo axad kale aan la caabudin asalka asaga wixii dhaawaca islaamnimo ma jirto ha ku maxaabsado maanto dhan ha ku adimo <clears throat> kama dakara allahu ilaahay siduu sheegay fii suurati nuux fii qowlihi tacaala wa qaaluu gaala waxay dhadeen qoomkii nuux laa tadarunna aalihatakum aalihadiina ha ka tagina waa macbuudaadkin aalihatakum ay macbuudaatikum oo loo jeedo asnaamtii qabuurtii awliyadii geedihii wixii la halmaana dhammaanteed walaa tadarunna ha ka tagina waddan sanamka wad la yidhaahdo walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra waa asmaa qawmi rijaalin saalixiin fii qowmi nuux waagii dambe la caabuday ayib waxaanoo dhan ma aha asnaam dhagaxyaa ma ahay niman culummo wanaagsan oo saalixiin aha oo min qowmi nuuxa oo markay leedan o dhammaadeen ayaa shaydaan u yimid caamadii dambe wuxuu ku yidhi waxaad yeeshaan nimankan culimmada dhammadee wanaagsan saad ogu dayataan ayaga sawira taallooyin u sameeya sawirkooda derbiga ku dhejista markaad sawirkooda derbiga ku dhejisataan ku dayda oo siday u cibaadaysan ubadaysta marka salli meesha dhigo sii jeeso cibaadada ku weyrax soon iyo salaad iyo qur akhris iyo cibaado wad maadaama sheekh alla ku dayanhaya markay dhammaadeen hawshaa garanhayay ee uun sanamka sawirka besa xusuusta ka dhiganhaya albumkeenna oo kale muxuu ahaye xusuus album xusuusaadkii adoo yarba lagu gelinhaya adoo eh, dhexdhexaada bas ilmaha adhow shaydaan baa ka farxalan kara wuxuu dhihi karaa albumkan soo maarta aabbaha jiray kan waa awgaadi hore kan waa abootadaadii kan waa maxay waa aabbaha aabbihii waxoo dhan maxaa meesha loo geliyey aabbahabaa baa caabudi jiray aduguna marka barakayso caabud markay culimmadii dhammaadeen caamadii iyo caruurtii soo hadhay ee jiilkaa ku xigay ayuu shaydaan wuxuu ku yidhi dadkii idinka horreeyey waxay sawirka meesha ugu dhijiseen inay baryaan inay barakaystaan tii hore maxay in lagu dayday ahayd lagu xusuusto in lagu xusuusto hadda alan baad ku buuxsan ma ogtahay eh, wakhti alam ahaan baa loogu talagalay inay noqdaan wadaadu sawirkooda waaga hore kadib muxuu u bedelay shaydaan waaba la caabudi jiray idinkuna barya ayb dakara salafu salafku waxay sheegeen fii tafsiiriha aayaddan fasirkeeda waxay sheegeen ana haaulaa'i salafka waxaa ka mid ah ibn cabaas fii saxiix bukhaari laga ahriyo raqamka ah fii saxiix bukhaari ahar dheer baa ku jir ibn cabaas uu ka warra asnaamtani inay ahaayeen rijaalin eh, saalixiin min qowmi nuux waagu hore sawirkooda alla lagu xusuusan jiray oo lagu dayn jiray cibaadadooda kadibna markuu cilmigu yaraaday caamadooda badatay la caabuday kadibna carab ay la soo wareegtay oy asnaamtani ay noqoto waagii dambe asnaam fi lcarab oo mxuu ahaaye wadi waxaa qaatay ree hebel ibn cabaas oo yacuuq waxaa qaatay ree oo nasr waxaa qaatay ree suwaac nin yaquud way qaybsadeen mid walba meeshuu iyo qoyska caabu jiray buu sheego sharxay iyo sababka keen in la caabudo fi saxi bukhaari waa laga muraajaceeyo <clears throat> waxay sheegeen salafku <clears throat> anna haaulaa'i raggaa la soo sheegay asnaamta la soo sheegay asmaa'u rijaalin saalixiin ragoo wanaagsanaa magacyahood weeye wadiga iyo yaquud iyo yacuuq iyo nasr waqad adalluu kaiira rijaalin min qowmi nuux bay ahaayeen falammaa maatuu markay dhinteen cakafuu calaa qubuurihim qabrigoodii bay dul fadhiisteen muslimiintii islaamka sheegan hayay uma intaa kadibna sawaruu waxay sawireen tamaaiilahum qabrigoodii baa la dul fadhiisto li waa lagu khalaaweyn waa hawlaheenna maogtahay xaggee ka timaadeen qubuurtii xabala jannaan ka nimid iyo far janno oo maxaa ka qabanayseen waa ku soo khalaaweynaynay dayib marka bal xoogow isku soo dardara ama bun noo duba qajac looga siinhayaa iyo xoogow shaah iyo caana la dari hadana meesha ku noqon haya uma sawaruu amaaiilahum kadib bay haddana sawirkoodii sawireen taalooyin bay u sameeyeen uma taala waxaa ku dheeraaday caammadii calayhim dushooda almadu xilligii cimrigii baa socdayaddunyadu waa socotaa dadka hore waa dhammaadeen dadka taariikhda garanaya waa dhammaadeen caamaa soo dhiya carruur yaroo aan adduunkaba la soconin facabaduuhum waagi dambe waa dadka susuumadoo la weynayo lagu xadgudba taqdiisu alashkhaas in ruuxa la bumbuusho lagu xadgudbo la dhaafiyo qadarkiisi la dhaafiyo dhib oo dhan meeshaasu ka yimaada wa tacdiimu saalixiina dadka wanaagsan weynayntoodu inamaa huwa tacdiimku waxaa weeye biitibaaci saalixiina wa itibaaci maa dacow ilayhi duuna ittikhaadi qubuurihim acyaadan wa awhaana waa faysal wey hawshaa meesha meel lagu kala baxa wey wuxuu idhi culummadii wanaagsan iyo ahlu khayrka in la ixtiraamo oo la weyneeyo waxaa weeye in lagu daydo wanaaggoodii in ummadda loo sheego in khayrka lagaga daydo in loo duceeyo diintay ummada ugu yeedhahayeen in lagu dhaqmo weeye ee tacdiimku iyo ixtiraamku ma aha in ayaga la caabudo in la baryo xaqu alla in ayaga la siiyo waa meesha lagu kala baxay wey waxaan leenahay waa niman yahow ilaahay intaad ka cabsataan khaaliqaydan abuure keligii caabuda qaabkaad ku caabudi lahaydeenna nabi maxamed ka barta salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaasaa idinku filan muslimiinta intooda kale caamo iyo ciroole caalim iyo caamay sheekh iyo sheekh la'aan weli iyo weli la'aan kulligood ixtiraam bay idinku leeyihiin xurma idinku leeyihiin inaad u ducaysaan bay idinku leeyihiin ninka caalimka wanaagsan wanaaggiisa ha lagu daydo cilmigiisa ha laga faa'idaysto asagana dembidhaaf allaha loo weydiiyo laakiin cibaado iyo baryo iyo kacabsi iyo midna ma laha allah iska laha xuquuqda ayada ah meel kaga dhacdeen culummadii waaba tanqiisiseen ibnu wuxuu yidhi nabi maxad sal slam diinta laga qaato hala rumeeyo eh, jidkiisa hala raaco wixii ka soo horbaxee kalena hala tuuro ayb laakiin asaga lama baryi karo subanaha sal slm lama magangeli karo lama gargaarsan karo bacda maamad sal lama cuskan karo markuu dhib yimaado ilaahay baad cuskanaysaa allaad baryi keligii sida loo bari iyo loo mari rabbina rasuulkaad ka baran muxuu bakri ashaafici wuxuu idhi nebi maxamed baa waadnaku gaalooday hawsha ayadaa waa takfiir ayib ilaa sheekhiisa shamsudiin aljazari u caydhiyo yidhi khaa'im baa tahay jaahila oan aqoonin qaab culama loo dhaqan iskaga ugu fiijiyey ilaa masar buu u soo cararay waagi dambe dowladdii baa ku kacdayba si xun baa loo garaacay baarashaa laga rifay ibnutaymi marka waa tacliiqsaday daalim kastoo igu xadgudba saasuu alla u galaa buu ihi subxaana wa tacaala nin walbuu xadka culummada ka baxa oo masalada ka saara masaarkeedii ilaahay waxaan ka bartay kanoo kale wuxuu leey min alculamaa walaa min alabat alcilm sha'nuhu waa shaydaan buuhi kan ninka culummadaa ah waa ninkii si qaab cilmi u hadla oo niqaasha masalada ha igu laakiin hebel waa takfiir war ma in shirki ummadda lagu gaaloobahaya ayib marka waa caamay doonahaya buu aniga isku kay dheereeyo oo dowladda igu diro markaasuu yidhi dowladdu haddaysan ninkaa ibnu taymiya dilin oo is wax ka qabanin ilahay ciqaabahay dowladdii baa intay qabta ciqaabtayba asagay bay ciqaabtay saalixiin saalixiintoo la raaco wanaagooda iyo watibaaci raacitaan maa dacow ilayhi ummadda diinta ay ugu yeedheen oo la raaco kabura cala mushrikiina maa tadcuuhum ilayh mushrikiin waxaa nebi maxamed ku adkaaday baa layidhi oy xamili la'yihiin waxaad ugu yeedhayso caalamku maanta wuxuu xamili la'yahay war ilaahay keliga caabuda dayib gaalna ka bari noqda kitaabka rabbiga isku xukuma awliya ahluqaawud yaan la baryin afartaa qodob baa lagu kala baxay maanta dagaalka u baanayadoo ka socdaa ilaahay keligii ha la caabudo suufiya mushrikiin baan ugu haysta ayib kitaabka rabbiga ha laysku xukumo qawaaniin dasaatiir hal la tuuro baarlamaaniyiin iyo siyaasiyiin iyo reer galbeed iyo reer yurub iyo gaal oo dhan iyo wix islaam sheegtaan ugu haysta ayib muslimiinta ha loo hiliyo garabna ha laga dhigto gaalna yaan la kaalmaysanin muslimiinta dagaalku kula jiran yaan lala safanin gaala muslimiinta ha lala safto asaga ayaana la safanin dagaalka maanta laisku hayee kala baxay kala bax kitaabka qabaysomaa dhihi jireen waa la kala miirmay allahi waa la kala miiranya meel khayraacin buui muu odaygii ogaadeen ayib boqorkii shaydaanka ayaa soomaalida baabiiyey intuu yimid buu goda yimid markaasuu bankan owdanbaybu ku dhigay shir weyn oo iskugu yeedhay qabaa'ilka meelaha degi jiroo dhanba nin reemiyaa marka fiiriyo ka soo jeeday mxuu ahaayey reer culumaa ka soo jeeday ayaa galabka yimid meeshii ninku gabagabada kudhigahaye boqorka lagu ammaanaya mid gabaytiriya nin boqorka ammaana nin xoolo keena nin dhaanteeya nin bodbooda wuxuu fiiriyey ninkan diinla'aan buu wadaa shacabkana diinla'aan bay u sacabaynhayaan nin u gabya nin ammaana mashxarada wuxuu la yaabay marka wuxuu hi allahuu la kala miiranye meel la khayr raacin ba anugu kuma jiro waa la kala baxay ilaahu meel la khayr raacin ayib arday baa wuxuu u fahmay khalad erayga asaga markaas wuxuu qaatay allahu lakameeriye meelahay raacin buuri <laughs> meelahay raacin me waa meelig meelig waa ninkii shaydaanka boqor boqorda xabashada ka mid ah muslimiinta baabi'ey buu ahaa ayib marka war waa la kala baxaye gaalana maanta xabad bay ku jirtaa iyo weerar muslimiinta inay baabi'iso oy goronshiidka islaamka laabto duubto meel ku tiiriso adduunkana ay ka talisay rabtaa wayna caddaysatay xarba saliibiya bay ku jiraan bush baa ku dhawaaqay hortiina way soo socotayba muslimiin ka soo horjeedo oon badan lahayn laakiin diidan in la gumaysto oo mashaariic la marinaya waa jiraan labadaasaf kala dooro ama islaam muslimiinta raac ama maraykan raac ayib waa xarb masalat اlwala wاlbara masalat اlxaakimiya wاlqawaani wاdasaatiir masalat eh, mxuu ahaye ashirk mxuu ahaye eh, shirk اlqubuur wاlawthaan wاlawliyaai wاlsaalixiin saddexdaa qodob waa saddexdaa qodob maanta xabaddu ay ka socoto wey alxukm alwalaa walbaraa shirk saddexda shirk lqubuur oo shiruluhiya loo jeedo saddexdaa asal waa meelo lagu kala baxay kulluhaa waa min usuul اddiin nin kastooo khilaafa naaqid buu ku dhacay fii asli diinihi waana ku gaaloobahaya dagaalkay maanta gaala ku jirto muslimiin ku hayso ninka gaala la soo saftee taageera af iyo adan iyo maal iyo tale iyo ra'y waa gaal weeye ayib ilaahay khayrkii ninka caabuda barya xaquu rabilahaana siiya asna waa mushrik wain zacama anahu muslim wasalla waxaja ilaa bayt illahi اlxaraam ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa ummadda ha lagu maamulo dastuur iyo baarlamaanity iyo baynalcord iyo xeerdaarood iyo mxuu ahay oday dhaqmeed warkii inaga daaya ninka la yidhahda ee yidhahda tanna waa muqadas weeye asna waa kaafir billahi اlcadiim maxaad meesha ku haysaa adduunka la tag saddexdaa qodob xabaddu meesha ka socota wey kitaabkan inta badan wuxuu ka hadlayaa masaladii muxuu ahaaye eh, shirkulqubuur shirkulqubuur waxaa inooga daran baryahan dambe shirkulqusuur bay dhaheen wada culummadu shirkulqubuur wa shirkulqusuur shirki ma ogtahay shirkulqubuur waa shirki reebaadiyaba qolyaha caamadii reemiyiga iyo haweenka iyo habraha iyo waxyaabaasa iska daba wareega iyo wadaadaha dabaalada ee mxuu iska lawsaalka injirtu dishay ee wadamarada duubatay ee sakaraadka kuwaasaa ku nafbaxayba shirki ree magaalo dara dhaadheer iyo camaa'ir loo dhisaaba jiraba maxkamada u furan dayib oo markaad gasho xataa aadan mxuu ahaayey aan lagu ogan taagnaato aadan hadli karin aad fororsan ninkaa nin baa meesha haystaba maxkamaddan xun hadda ku taalla meelahan ku taalla ay kuwan gaalada ah iyadoo wax ka socda aad tagto waa inaad foorarsato qaadhiga u foorarsato ninkii kufriga xukumahaya baad u foorarsan inxinaa war rukuuc waa inaad samayso wey eray yar haddaad hesho waa kuu dhammaatay sharciga adduunka u sarreeya wey ay hoos yimaadaan dhammaan moykibaakiyo nin kastoo iswaalabu hoos imanayo ayib ninkaa gaalka wuxuu rabaa sharcigiisa gaalnimo inuu fuliyo kii islaamka sheeganhayay war sharciga rabbiga ee min cindi ka yimid min ladun xakiimin khabiir ku dhaqan baa laga kari waxba ha foorarsanin ha rukuucin laakiin bal asaga raac adoo madaxa taagayoo toosan raac baan ka karelanahay wuxuuna diyaar u yahay inuu gaalnimo u foorarso diyaar u yahay soo dhibtiisa leeg ma ah waa meel lagu baabaay shirkuqusuur ashirka ah, siyaasi dagaal ba'an buu u baahan ya in lagu qaado ashirka ah, siyaasi dagaalka ba'an ee lagu qaaday waxaa soo bilaabay dacwa najdiya soo bilaabay shirku alaslaaf aslaaf albaadiya walacraaf alqabaliya ay u bixiyeen way soo xukumeen inay gaala yihiin duqayda soomaaliyeed ee xeer dhaqmeedka iyo xeerbeeleedka ku xukuma khilaafsan sharciga rabbigay inay gaala yihiin bay soo doogeen ijmaacan ama dacwa najdiya nuquul bayna soo guuriyeen can ahli cilm ayib way soo socdeen asagoo reemagaal ayuu maysan arag moogtahay asagoo si la reemagaaleeyey oo la siyaasadey arag axmed shaakir baa asna marka arkay iyo sheekh maxamed ibraahim iyo raggii ka horreeyey rashiid rida iyo waxay arkeen asagoo baalkii la reemagaaleeyey oo lagaga dhaqmaayo maxaakim iyo dowlado gaalnima iyaguna ku fermeeyeen ilaa uu la istaagay axmed shaakir yidhi misr xukuumadda iyo shacabka jooga laysuu bishacbin muslim mujtamac muslim maaha buui waxaana oga jeedaabu diin islam laguma dhaqo ayaguna diin islam ma rabaan buui taasayna u hogaansameen lama odhan karo waa shacab muslim uu istaaga shaakir lama dhihin waa khaariji waa takfiri laakiin sayid qudbi oon laga haynin xataa erey kaa la-eg saaran yahay gaalaad tiri asaga dhibka asagaa bilaabay axmed shaakir asagu hawshiis ku gaabnayd in masaailka cilmiga la sheego laakiin seef ha laqado hala dagaalama dhihin sayd qudb wuxuu ku daray intaas waa in xabad la qada buui diintaani socon mayso haddaan aakl u garab qorigo kitaabka qur-aanka marka saa loo dhigo waa in boosh garab yaalla buui haddaan saa la yidhaxo socon maayo waa lagu dardari wadaad xume miskiin farajil jilcsan war wadaaddaha shaha u geeye hilbaha u geeyen baa intaaan baad ku filanta hawshu maad ku soo urursan haddaan culumay cadli cuncadli cuniyo cashir mooyeen ciidan kaa dayo ceeb anaa falay buu gigeela shubahay nimanka horu ka hadlayaa haddaan culumay cadli cuni iyo cashir mooyeen ciidan kaa dayo ceeb anaa falay kaala geela ila shub geela ila hagaaji iyo ceelka kuu dhihi maaya laakiin cadla cuno weliime iyo xoogow lag iyo lagu iyo eh, mxuu ahay in kumkum lagu siiyo mxuu ahay kumkum laiskugu kaa dhiibo oo dadkii oo bahaan caamadii lagu dhiibo ayib iyo cashir yarood bixiso xoogowa loox jiid ah mooye hadaan ciidan kaa doy kaalay bal ciidanka ila difaaco kaala dagaalan oo kaala geela iyo kaala reerka rar oo kaalay sahami lagu yidhaahdo ceeb anaa falaybu qaladkaana asaga caalimka ninka ninkan maba habu <coughs> dhibku ma habu wadaadka ee waa aniga oo maxaa wadaadka meelaan loogu talagelin baan ku riixay inuu asagu reerka tufitaxel ku dhaqo xirsiga iyo qardhaasta gooyo oo faraha la laabo umbaa lagu yaqaan oo xataa marka la guurahayo intuu qaato salligiisi iyo kitaab iskiis kaga socdo oo geedaas ka sii harsado sida ilmo caruur ah awrta hogaamin maayo islaantii baa rafaadi ayadaa maanta ortigadu dheelisa celin nafta hadhow dadkiioo daalan baa soo iska sii nasanhayaayo duhur malagii galayba keligii aadaaman oo cidna aysan la tukanin islaantiisu tukan mayso oo gabadhiisu tukan mayso oo wiilkiisu tukan maayo hawlu taalla ma marka shirkulqusuur yaaba nooga daran kii reer baadiyaha yaa nooga daran saddexdaa qodob marka aad waa in looga dagaalamo wey dadku hadda waa yar fahmeen xoogow nooca maa shirku alqubuur iyo shirkiga reemiyiga wax badan baa laga fahmay laakiin ka noogu daran waa shirku اlwalaa'i wاlbaraa wa shirku اlxaakimiyati wاlxukm labadaas waa kuwa xabaddu ay ka socota beryahan dambe sheekhu marka wuxuu yidhi duuna itikaadi qubuurihim qubuurtood in laga dhigto ma aha buu i marka itibaacoodi acyaadan meelo lagu kulmo laiskugu tago o awsaanan waxyaaba la caabudo fa acraduu caamadu iyo mushrikiintu waxay ka jeesteen can ilmashruuci shaygii la jiiday waa maxay culma in la ixtiraamo bimacnaa in la raaco in lagu daydo in loo duceeyo in cilmigooda la qaato washtaqaluu waxay ku howlameen mxuu ay ku mashquuleen bilbidaci bishirkiyaat albidac shirkiya alkufriya loo jeedaa waman asqaa ruuxu u dheg raariciya ilaa kalaam illaahi ilahay kalaamkiisa biqalbihi ilaahay aayadihiisa qur'aanka ninkii dhegaysta oo qalbiga u rida wa tafahamahu xaggana fahmahu tadaburoo fiiriyo dhuuxa aghnaahu kitaabka ilaahay iyo hadalkiisa kaga filaanaya can ilbidaci waalaaraa bidcooyinka iyo aaraada jamcu ra'yin waxay ila tahay iyo hebel baa wuxuu yidhi waxaa kaaga filan kitaabka rabbigay laakiin waa inaad taqaanood baratahade waman bacuda ninkii ka fogaada canhu can kitaab اllahi wa kalaamihi falaa budda waxaa marnaba uusan huraynin an yatacawada canhu maa laa yanfachu an yatacawada inuu badel qaato kalaamka ilahay ninka raaci waayo ilahay kitaabkiisa raaci waayo waxaa qasaba inuu balaayo kala qaato sheekhu islam wuxuu leeyahy alinsaanu madaniyun biاlطabci sharci buu u baahan laabudda min sharcin yatabichu qaanuun iyo nidaam uu ruuxa aadamuhu raaco waa in la helagu bahlay noqon ways cunibu qawigu ninka aciifku uni mxu yatahaafatuun ayib sida mxuu ahay baalaleyda u soconayaan buui wslaabuda min nidaam haga nidaamka haga ama xagga alluu ka iman haya oo nidaam sharci ah ama ayagaa dejisan buui marna marka la waayi mahayo qasab wey aadamuhu ma noolaan karo magaalo iyo miyi midna kuma noolaan karo haduusan jirin sharci kala haga reemiiga markay kitaabka rabbiga ka tagaan xeer iyo dhaqan baa kala haga reemagaalku qawaaniin iyo andimaa kale xagtay iyo iyo qodobo baa kale hogaaminaya hadda kalifooda laisla galhaya annagu waxaan leenahay allah idin abuuray ilah idin abuurayna qaanuuni nidaam buu idinsoo dejiyey kitaabu rabbi alcaalamiin wa sunnati sayid almursaliin sunnati sayid almursaliin iyo eh, sharcatu rabbi alcaalamiin baa taalla kafaa wax kale looma baahno uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabicha walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun ahwaa inahum lan yuqnuu canka min allahi shaya marka qur-aan baaba inoo soo degay alaysa allahu bikaafin cabdah ina anzlna ilayka alkitaaba litaxkuma bayna annaasi bima araka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiima marka waa warku waa iska kooban yahay walaa yasudunaka can aayaati اllah bacda id unzilat ilayk wadcu ilaa rabbika walaa takuunanna min almushrikiin nabiga waa loo hawsha gebagabaa la siiyey kitaabka rabbiga yaan laga hor istaagin yaan laga hor istaagin can aayaatillahi bacda id unzilad ilayk aayaadka ilahay ee axkaamta ilahay intii laguu soo dejiy nebi yaan laga hor istaagin wadcu ilaa rabbik rabbiga ummadda ugu yeedh ilaa kitaabi rabbik walaa takuunanna min almushrikiin marnaba haka mid noqono qolyaha mushrikiinta ayib mar waxaa leey falaa takuunanna dahiiran lilkaafiriin gaalada marnaba gacal iyo garab iyo taageeraha u noqonin waa inaad kala godaan nimankan ayaga ah nabi llaahi muusa rabbi bima ancamta calaya falan akuuna dahiiran lilmujrimiin waa dhaqan laisku yaqaanay min muusa ilaa aakhiri alambiya sidaas wey gaal waa in la kala baxa wey baashan ceesho milaxa ee lasku qasaayo dhib weeye iyo gaalnimihii diinta lagaga bixi waman bacuda canhu can kitaab illaahi falaa budda wuxuusan huraynin oon marnaba aan la huraynin an yatacawada inuu badel qaato canhu can kitaab illahi wa kalaamihi bima shay laa yanfacu aan waxba tarayn xaqa ninka lagu eh, kari waayo baail buu aaminaa runta ninka lagu karaa been buu qaayibaa oo qaataa ninkii garsoor iyo cadaad laga waayo eexa iyo jawr buu xukumaa wax la og yahay wey baailkiiyo xaqu waa diddaan naqiidaan wey haddii xaqi lagaa waayo mubtil baad noqon haddaad muxiq noqon weyda mubtil baad noqon haddaad saadiq beenaan haddaad muwaxid noqon mushrik baad noqon wax la yahay wey idan laabudda waa in diinta la barto waaqaca maanta jiraan la qiimeeyo la ogaada kama ana man camara qalbahu bmaxabat اllahi wadikrihi wakhashyatihi wاtawakuli calayhi aghnaahu can maxabati hayrihi wakhashyatihi wاtawakuli calayh kama ana man camara qalbahu sida ruuxa ku camira qalbigiisa bimaxabat اllah ninka qalbigiisa ka buuxshaa loo jeeda ilahay jacaylkiisa iyo wadikri alla xuskiisa wa khashyati alla kacabsiga iyo watawakul ilahay inuu tala saarto ninka ilaahay qalbigiisa ka buuxsha jacaylka ilaahay iyo inuu xuso iyo inuu asaga ka cabsado inuu ilaahay tala saarto wixii arrin addunya arrin aakharaba iyo walinaabati ilayhi ilaa alla inuu u noqdo u toobad keeno ahnaahu ilaahay maxabadiisa addoonka ku filan ahnaahu can maxabati hayrihi xubbiga ilaahay ama akhnaahu allah ilaahay baa ka deeqoo kaga filan can maxabati hayrihi ilahay hayrka inaad jeclato alle jacaylkiisa iyo kacabsigiisa iyo tala saaradkiisa iyo unoqodkiisa ayaa wax kastaba kaaga filan iyo wa khashyatii axad kale aad ka cabsato aladiina yuballiquuna risaalaat اllah wayakhshawna walaa yakhshawna axada ila allah iyo watawakuli calay la tala saarto halkaa marka la marhayo wuxuu ku daray ibnu qayim raxmat ullahi tacala hadal qiimo badan wuxuu yihi walmucrid can الtawxiidi mushrikun shaa'am aba war gebagaba weeye walmucrid can الtawxiid tawxiidka dhabtaa ninkii ka jeesta mushrikun weeye shaa'am aba waa mushrik mushrik weeye ama ha diido ama ha yeelo anuu mushrik miihi maxaa tahay mutawasil baan ahay bijaahi mxuu alwliyaai wasaalixiin maxaa tahay muslim qiimo badanoo xabiibo caashiq lilahi rabbi alcaalamiin baan ahay waxaadna isku sheeg walmucridu can الtawxiidi mushrikun shaa'am aba wاlmucridu can الsunnati sunnada midka ka jeestana mubtadicun daalun shaa'am aba sunnada nabi maxamed ninka ka jeestana waxaa weeyaan waa mubtadici daali oo dhunsan weeye ama hadido ama ha yeelo masalat alasmaa baa la yidhahdaa ruuxa wuxuu sameeyo alasmaa axkaamtan inoo dambayso masalat alasmaa baa la yidhahdaa ruuxu wuxuu sameeyaa lagu xukumhaya waxaad gacanta kula jirto baa lagaaga magac bixinaya waxbaad barataa maxaan ku dhahaynaa arday tilmiid aalib baan leenahay muxuu ahaayey waxbaad xukuntaa qaadi baan ku dhahaynaa waa taagan qaa'im baan leenahay hebel waa qaa'im waad fadhidaa qaacid iyo jaalis baan ku leenahay haddaad wax cunayso aakil baan ku dhahaynaa ama aacim waxaad dadadhe haddaad biyo cabto shaarib baan leenahay haddaad been sheegto waxaan ku leehay kaadib haddaad waxada saariq baan ku dhahaynaa haddaad hadlayso daldalmayso waxaan ku dhaha khatiib mutakalim muxaadir baan ku leenahay kolba haddaad tukanaysa maxaan ku leenahay musalli haddaad sooman tahay saa'im baan ku dhahayna falka aad gacanta kula jirto ayaa magac lagaaga bixinaya idan maxaad gacanta kula jirtaa shirki iyo gaalnimo mushri baan ku leenahay mushri saasuu sheekh u jeeda waalmucridu can اtawxiidi mushrikun shaam aba waad zinaysatay zaani baan ku leenahay zaani lannu wasfu zina qaama bika wasfu zina ayib qaaicu ariiq mooyaanaad noqoto waxaan ku qaaطicu muxaarib baan ku leenahay mooryaan ima dhihid mooryaannimuu ku jira ninkan dayday iyo jiri weeye budhcad wey dhabaha jiifa ruuxa marka idaa qaama bihi wasfu shirki wasfu الzina wasfu الsariqa wasfu اlkadibi wasfu اlfujuur faajir baan leenahay in laakiin xukmu shirki inta la sii la dilo taas waxay u khuduucdaa waa masale kale laakiin magaca waan seenaynaa saasuu oga jeedaa sidaa darteed ismu shirki habata qabla الrisaala ilaahay carab ayadoon diin soo gaadhin oon tawxiid u imanin baa mushrikiin yidhi nabiyullahi yahuud qoomkiisii saad ugu yeedhahaya maa lakum min in antum ilaa muftaruun ilaahay ansaar markuu ka hadlahayay iyo muxuu ahaayey kufaaru quraysh muxuu ahaa yuhuud wa kaanuu min qabl yastaftixuuna cala aladiina kafaruu yuhuuddu mucol ducafay ahaayeen xulafay ahaayeen waxay saaraayeen carabtay waxay ku ahaayeen dhaqan ku ahaayeen iyo xulafa ku ahaayeen weligoodna carab ka qaayb noqonin yuhuud carabta yaa gacanta sare lahayd yuhuudna waxay ahayn dhaqan bay ahaayeen marka la jilciyo xoogow lagu yir xadgudbo yuhuuddu waxay dhihi jireen ilaahayow nabiga soo bixi doona dayib barakadiisa kuwan muxuu ahaayey nooga kaalmee culum waxay yidhahdeen dhaqanka ay sameeyeen dhaqan shirki weeye ama calaaqalated waa bidco waa tawasul aan bannaanayn biitifaaqi lmuslimiin xaaraan ah weeye qudwo ma aha laakiin waxaan ka rabnaa qiso ahaan baan ka rabnaa marka waxay odhan jireen idinkuna laaya carabay mar dhow waxaa soo bixi doona nabibaa soo bixi doona nabigaa markuu soo baxo annagu kitaab baan ku haynaay baan raaci doona rumayn doonaa intaan raacdon rumaynaad gu'i doonta idinkoo mushrikuuna gaalo ah ansaar warkaa wa ansaar markuu nabiga ay maqleen oo xogtiis ay soo gaadhayo muxuu ahay rasaa'il ay soo gaadheen oo muscab uu soo gaadhayba da intaa muscab loo soo direenba waa ka yimaadeenba oy dhahaan lelah nabigaan waa nabiga yuhuud nagu hanjabi jirta wey nabiga markaan yuhuud jircna ay ku hanjabi jireen weeye markaasay u degdegeen rumeeyeen ilahay baa sabab oga dhigay ilaahay qadiyadiibu ka warramay yuhuud warkoodii waxaan ka rabaa wa kaanuu min qabl yastaftixuuna cala aladiina kafaruu maxaa lagu xukumay carab iyo ansaar qabla islaamihim wa qabla bicati muxamed annahum kafaruu kafaruu yaa loo jeeda haddee kufaar quraysh sheekh irshaad ma waxaa loo jeedaa ansaar ansaar ree ahli yatrib way hawsha waxay qabla bicati muxamed baa ilahay kufri ku xukumaya shirki iska badaa kufr lianna alkufra waa cadam aliimaan man lam yu'min billaahi walam yuwaxid fahuwa mushrikun kaafir magacuu qaadanaya sidaas weeye qabla albicati wa bacda albicati man ashraka fahuwa mushrik waman kafara billahi fahuwa kaafir laakiin xukmu اlkufr oo in ruuxa la dilaah oo la cadaabaa fi dunya wa fi laakhira labaduba waxaa wey waxay ku xidhan tahay buluuq risaala waa haddaad marto weeye sida ay wadaadahan ugu badan yihiin haddii laakiin sida saxda ah ama muxuu aima ah dacwa najdiya ay mareen aad marto bacda albicثa wa qabla albicثaba almushrik ashirk alakbar waa mushrikun isman wa mushrikun muxuu ahay kaafirun xukman waa la dilhayaa walaa yucdaru bijahlin liannahu naaqidun liasli tawxiid liasli اddiin ayagu halkaasay taagan yihiin see iimaankaaga asixi wa anta tushrik lannu ashirk abar wاlkufr alabar bay leeyihiin haasatan shirk abar jahliba ma galaba maxaa jira aslu اdiin muxuu ahaa cibaadat اllahi waxdah wa an laa yucbada ila اllah nin marka kuba jira shirk alabar kayfa yasixu iimaanuhu xataa tacdurahu biاljahli bay leeyihiin maba u ansixinba islaam ninka asludiin buuba buriyeyba asludiin muxuu ahaa asalkiisuba ilaahay keligii inaad aaminto in la caabudo lana timaada falka asagaa axadkana aadan caabudin dad ilaahay khayrkii baryayso ood awliye magangelayso ood u gowracayso ood u nadarayso oo sanad ka gelayso ood awliya alla adeeg leedahay ilahay weligaa maadan rumaynin liannaka mushrikun idan mushriguna macduur ma aha way laa qabla albicati walaa bacda albicda waa la dilahayaa naar baanna u xukumaynaa annaga adduunkaanagaw aakharo soo maaha addoommaha iyo ilahay annagu kala wuxuu ilaahay ku xukuman asagay u taalla ka macduurka kanallah kala garanaya lakin annaga adduunku weeye man ashraka biاllaahi shirkan akbara fahuwa kaafirun isman wa xukman waa la dili cudurdaarna ma laha ilaa an yakuuna he mukrahan mukrahan faqad ilaa an yakuuna mukrahan inti kale waxay leeyihin wax ictidaara ma jiro ayagoo halkaasay istaageen aima warkoodu bannaanka yaalla wey ayib ninka niqaashan haddee inuu xujo kaga niqaasa rabaa ee indhacadayn socon mayso waalmucridu can maxabbat illaah waxaana adayl u ah carab oo dhan quraysh wixii nabiga ka horreeyey kulli nabi gaalnimo u xukumay qur-aankuna gaalnimo u xukumay ahlu yasrab gaalnimaa loo xukumay macaana risaalata lam tabluq ayadoo alla uu leeyahay wamaa arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir yaa laga hadlay quraysh baa laga hadlay carab wamaa arsalnaa ilayhim ilaa qurayshi wa kufaar اlcarab qablaka min nadiir nakira manfiya ziidat fiiha maxaad tidhahdeen min waa nas sariixa fi اlcumuum wالtacmiim wamaa arsalnaa ilayhim qablaka ayib nadiiran bay ahayd wma arslna ilayhim qablaka nadiiran min baa la geliyey litufiida takiida mxuu ahay wa tacmiima اnafy ayb wax nadiira looma dirin litundira qowma maa undira aabbaa'uhum fahum haafiluun qur-aanku waa caddeeye waa dhigdhigay carab iyo quraysh inaan wax dacwa soo gaadhin nabina aan loo soo dirin cala alkhusuus wmaca dalika faratun mushrikuun muhalladuuna fi naar nusuusta kutubka ka timid bashiir ibnu khasaasiy waxa uu yihi kulamaa mararta biqabrin mushrikin fabashiru binnaar markii loo shaxeey diinta caalim meeshaad ku soo marto qabri nin mushrika uu ku jiro naar ugu bishaare nubashiruhu binnaar fii xukmi dunya aakhira allay u taallaa ayib cabdulmualib iyo quraysh iyo carab naar cam luxay naar ba loo xukumay idan qubuurtoodii nabigu marka sal l slam wuxuu ku in la cadaabahayo nusuus fara oo soo ururiyey ninka iskale saxiixu siira dahabiya baxdi fiican buu ku oo jamciye waxay tusaysaa dadkii fatrada ku jira qabla muxamadin ahaa min alcarab wa quraysh inay ahlunaar yihiin lianna maxaa yeeley shirki akbaray ku dhaceen diinta allay bedeleen waana hawshuu taxqiijiyey alimaam abu aalib jacfar bin abi aalib eh, eh, mxuu ahaayey eh, kitaabkiisa taxriirulmaqaal asna qadiyada waa kaga hadlay ibnuqayim isaguna wuxuu kaga hadlay zaad ulmacaadka mujalladka saddexaad buu kaga hadla safxada ayada ah hawshaas hawl bannaanka ta aima dacwa warkooda waa bannaanku yaallaa ninkii laakiin madhabkooda aan marin wuxuu ku qasban yahay jawaab waafi ah oo macquula inuu naga siiyo xukma quraysh qabla bicta xukm alcarab wa quraysh qabla albicثa muxuu yahay nusuustu waxay ku caddahay inay gaala yihiin la cadaabahayo cudurdaarna aysan lahayn ayagoo qur-aanku uu caddeeyey inaan rasuul khaasa loo dirin ma axaadiistaan tuuraa iyo xukunka nebi maxamed ma qur-aanka aayadiisaan beeninaa ma gaalnimaan u barnaa casar waagu baryey maya waxaa weeye haaulaai waqacu fi shirki اlakbar shirki akbar ninkuu dhacana laa cudura lahu ayib warka ama dacwa najdi bannaanku yaallaa laakiin innaga xoogu irjaaga nagu badano xukunka noocaas inaan qaadanno waa nagu adag tahay laabudda min intifaa'i almawaanic yani shubha ulba kooradu iskajiluskada iska jirto intifaa almawaanic muxuu ahay waistifaa shuruud oo meel kastaba la geliyaa iska jirta biduuni tafsiil xataa aynu ka soconno waalmucridu can maxabat illaah marxaba mhm. qaacida musalama maa sheekh iraad sheekh toban jeer waan soo celina musallam ma aha istifaa lmawaanic istifaa shuruud waintifaa lmawaanic horta meelay ku taallo oo xadiid ama aayad midna ma jiro waa qaacida la dhisay qaacidadana waxay ku qiimaysan tahay mustalaxa sharciga ama qaacidada banaheedu waxay ku qiimaysan tahay oy ku gowracan tahay kolba usuushii adilada lagu dhiso usuushii adilada lagu dhiso ay ku xidhan tahay culummaduna waxay ku ijmaaceen qaacidadan inaysan laysa calaa ilaaqiha laysa calaa ilaaqiha cudurdaarka keliya ilahay uu sheegay fii kitaabihi wa alikraah ee musaraxa ee la caddeeyey man kafara biاllahi min bacdi iimaanih ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biاliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadra aayadaas ayb halkaa cudurdaar la garay asagu haddee ikraah mar haddaad la timaado waa ruqsa sharciya marduu ikraah kugu dhaco gaalnimadoo dhan noocii doonib ha noqotay haddii adugu maadan u qastin waxaad samaysane maaha waa laguu qasbay can ikhtiyaarika maa falkan umaadan samayn waa fal aad ku qasbanta lagugu dilahayo ilahina raxmatan minhu wa lutfan bicibaadihi ayuu ruqsayay cinda dalika in lagu hadli karo gaalnimo ninkii laakiin asagoo adkaysana ay u bannaanta inu adka weliba fadli badan yahay wixii intaa ka soo hara waa maxay alkhaa gaf haddee kaa lagama hadlayba ruuxu waxaan ka hadlayna ruuxa falkan uu samay u qastaan ka hadlayna falkan ruuxu inuu samey ma u qasday ruuxii markaa shirki iyo gaalnimo ku dhaca marka u horraysaba waxaan siinaynaa xukumka iyo gaalnimadasaan siinaynaa inuu mukrah yahay baadhi mayno annagu inuu khaai yahay nama saaro lianna alasla fi اnnaasi cadamu اlikraah wa cadamu اlkhaطأ alaslu fi afcaali اlmukalafiina wa aqwaalihim wa alikhtiyaar inuu doortay baa noo cad inuusan qasbanayn baa noo cad laakiin haddaan ogaana min jaanibin aakhar ninkan inuu mukra yahay waanu cudurdaarayna ayib haddii mukra inuu yahay waa inaad baadho waa qasab meella kuma hayno markuu sheegto baa anagu dhahayna waaye xaqiiji dhab baan siinayna waa lagu dila ama toobadkeen may waa la qasbay soo caddayso naxla gaalnimaa ku dhacday kaafir baa tahay halla qabta dila markuu yidhaha kaadiyaan layd maxaa jira jaahil baan ahaa meesha jahli kama shaqayn leedahay waxaan maanan dooranin waa lay qasbay yaa ku qasbay waan baadhaynaa hadduu qasabkuu sheegtay qasab macquula yahay waa laga aqbali hadduu qasab aan macquula inuu yahay laga aqbali maayo saas cilmu leeyihi wuxuu yidhi waa lay qasbay see lagu qasbay anoo maka joogayaa lagu qasbay gaalnimo waxaan leehay maka waddan islaam weeye bulsha islaamiya joogtay see lagu qasbi karaa daaru kufrin ma aha bimacnaa xagga mujtamaca laa e, nadar ila alxukuma xukuumaddu xukuma kaafira wey xukuumada ka talaysa sacuudiga waa xukuma kaafira murtadda ayib ka xukuumati shariif xukuumati mayki baki bay ku xukum tahay gaalo wey ayib waxaan ka hadlaynaa bulshada muslimiinta ee meeshaa joogta ma gaali bay kugu qasbahayaan maya kugu qasbi mahayaan wuxuu yidhi waa la iqasbay xaggee joogta adisabaa lagu qasb waa ka yeelaynaa warka asaga waa la iqasbay gaalima xaggee kuweyt baan joogay jabuuti baan joogay yaa ku qasbay ciidan baa dhab isiyo waa iqasbay waan aqbali karaa laakiin meel dhexdaa gaalima lagu qasbay ka dhegaysan mayno yacni qaraa'in shaahida lima daca haddii la helo waan aqbalaynaa laakiin idaa kadabat bihi اlqaraa'inu laga aqbali unuunka loo gudunaya nagu dhab baan ruuxa sinayna zaani baa tahay or zinada ma ahayn waa lagu qasbay asagu ha nacnacleeyo markuu soo nacnacleeyaan ka baaraynaa wixii ma ka fiirinaynaa laakiin wuxuu ku dhacay xukunkiisaan sinaynaa magaca iyo xukunka waan israacinaynaa ayib hawshaa waa in la fahmhiim jaddan wey laakiin mawaanica laga hadlay waa ataawiil iyo aljahl iyo ikraah maxaa kaloo soo raaca khaa ayb afartaasaa u waaweyn jahli buu ku baab yahay asagaba ka liita xagga u tur jahligu iyo ta'wiilku waxay galaan cinda ahlilcilmi qaatibatan in badan baan hawshaasi baraarujinnay masaa'il aahira shuqulkuma laha masaa'il aahira shuqulkuma laha atawiil wuxuu leeyahay alimaam shekhu islam ibnu taymiya fii sharxi اlcumda mujalladka labaad safxada konton iyo koobaad inta ka dambe akhriya hadduu sheegtay shay macluum min addiini bidaruur inuu ta'wiishaday ninka madaxa la qaaday buu ta'awala aw lam yata'awal ida kaana ta'wiiluhu mukhaalifan lijamaahiiri اlmuslimiin waa kaafir buu leehay laa yuctabar ta'wiilkiisu halkaa laga akhriyo ibnu qudaama soo guuriyey muqniga ijmaac soo guuriyey inuusan khilaaf jirin nawi baa soo goriyey xaafid ibn xajar baa tilmaamay qurtubi baa saaxib mufhim baa tilmaamay alimaam abu zaydin dubuusi baa tilmaamay waxaa tilmaamay ibn cabdilbar waxaa tilmaamay ninka mudafar samcaani fii kitaabi qawaati adila fi usul fiq mujaladka u dambeeya shanaad kitab ijtihaad buu kaga hadlay wuxuu waa caddeeyeen masaailka in loo qeeyo masaa'il daahira macluum min diin lmuslimiin annaha min diin lmuslimiin iyo masaa'il khafiya min daqaa'iq alcilmi oo cilmu lkhaasa ah shaafici baa u qaybiyey ayib taqsiimkan waa taqsiim ay culammadu leeyihiin wey salafan can khalaf ayib eh, eh, salaf eh, mxuu ahaayey khalafan can salaf ayib arrin bannaanka taallo wey masaa'ilka daqiiqa ah ee hawe iyaduna wax dhaxsha matalan inay sudus qaadata matalan hooyadu hadday walaala yimaadaan caadada in ulu laga cayno sudus loo waxayn hayo in bintulcam ee cafan mxuu ahaayey gabadha iyo habartaan la wada guursan karin gabadhii eedida aadaan jamcin karin bima halin waa masaa'il culma yaqaanaan caamad waxba aysan la soconin oo ruuxii ku khaldama loogu cudaari karo laakiin hooyadaa galmeedu inay ku bannaan oo habarirtaa guursan karto ayib oo ilaahay khayrkii aad caabudi karto oo kitaabka rabbiga aad ku istaagi karto oo nabiga caayi karto ma masaa'il ruux islaam sheegto lagu cudaaraa abadan ilaahay ninka caaya oo rasuulkiisa caaya oo kitaabkiisa quursada ama jaa'ifeeya ama shirki akbaro ku dhaca ama shay macluum min adiini bidaruura banaysta ama ka taga ama inkira maxaan ujeedaa inkira wujuubkiisa waxaan leenahay ninkaasi waa gaal wey in kaana fii daari islaamin ayib wa kaana qadiima alcahdi biاlislaam ayib ninkaas waa gaalagtanada xukumkaasaa noo yaala laakiin masaladan haddaad tiraa meel kastaan gelinhaya laabudda an tatanaaad laabudda an tatanaaqad waa tanaaqudaysaa waxaan leenahay man saba allaha ka warran maxaad ka leedahay ilahay ruuxi caaya een u qastinba xataa muxua inuu ku gaaloobo walam yaqsud an yakfura biاllah ilaahay buu caayey rasuulkiisii buu caayey kitaab qur'aanu intuu qabtay musqul ku riday kasba ugu riday walam yurid an yakfura biاllah ma firinana hal istawfat fiihi shuruud wantafat fiihi اlmawaanic oad u jeedda jahligii oad u jeedda ta'wiilkii aad u jeeddo waa inuu qasta inuu gaaloobo ayib ikrah waa gooni bannaanku iska yeelaa ka asagu ma dhahayna abadan kayfa ninkan jahil uga noqonaya ilaahay in la qursadoo la caayo kayfa tajhal islaamka hore abaan kaa asixinba lannahu axadkaad rumaysa waa inaad taqaanaba ilaa man shahida biاlxaqi wahum yaclamuun faclam annahu laa ilaha illa allah macbuudka aad caayasayd caabudaysa kayfa tacbuduhu wabaad caayaysaay asal hore abaan kaa asixinba nabi maxamed baa rumi waashhadu anna muxamadan rasuulu اllah haddana waan caayi waan ku xadgudbi waan jaa'ifayn isma qaban karaan addoonka aad rumayso inuu rasuul yahay xagga alla laga soo diro muxtaram yahay qalbigaada waa inuu ku weyn yahay idaa sababtahu waxaan aaminaynaa ana iimaana alqalbi intafa minka khaasatan waa loo camal qalbi waa meeshuu ka baxay hadday maxabo iyo ixtiraam iyo taqdiir qalbigaada nabiga oogu jiro marnaba carabkaada cay kama soo baxdeen lianna carabku iyo falku wuxuu ku tusayaa maa fi lbaini min alacmaal hawshaasi waa waa in la isfahmo muhiim jiddan wey meeshaan baasha ma gasho weeye masaa'il daqiiqa ayaan caamada iyo xataa culamada qaarka uga curdaanaynaa kuwaan waaweyn laag xageen ka gelinaa hashee irshaad xagee ka gelaysaa bal weydiiyo ixtimaal ixtimaalku waa inuu yahay ixtimaal muxuu ahaaye daahir ah ixtimaal daahira waa inuu yahay ee xukunka sharcigu waa min ka axkaami axkaami sharci waxaa lagu dhisaa aayad qur-aanah waxaa lagu dhisay xadiid nebi maxamed waxaa lagu dhisay ijmaac waxaa lagu dhisay qiyaas saxiixo sariixa xadiidka wain kaana min akhbaar alaxaad qiyaasku wuxuu faa'idaa dani buu faa'iideeyaa khabaru axaadku dani buu faa'iideeyaa axkaamta sharciga lagu dhisaa waalkufru xukmun sharciyun والتكفير والتبديع والتضليل والتفسيق وأحكام شرعية مبنية على الكتاب على كتاب الله قطعا وظنا على سنة رسول الله قطعا وظنا على القياس idan marka ixtimaalka haddii loo jeedo uu u badanya ruuxu amnu islaam yahay oo takfiirkiisu iyo muxtamil baciida u yahay in la takfiiri u yahay baciid oo marjuuxu yahay la takfiirin maayo laakiin haddaad tira ixtimaal baa ku jira ixtimaalka noo saafsaaf baan leenahay daliilku maa daahir baa fii takfiiri shaks maca ixtimaalihi oo ilan daahirka waan ognahay ixtimaal baa waarid ah ahbaadta kawaa lagu dhaqmahaya hadii ka sharco dhan ba laga tagay ayaabahad alimaam abu xaamid alghazaali calى tajahumin fiihi wa irjaa'in fiih y wuxuu leeyahay altakfiiru waa xukmun sharciyu yudraku taaratan bilyaqiini wa taaratan bidanni wa taaratan yutaradadu fiih saddexdaa nooc buu noqdaa buu leeyahay kitaabkiisa faysal tafriqa bayna azandaqati walislam buu sidaa ku yidhahdaa wuxuu leeyahay takfiirku waa xukm sharci ah taaratan yudraku bilyaqiin wa taaratan yudraku bidanni alghaalib wa taaratan yutaradadu fiih labadaa qoo markuu hadda yaqiin yahay waad xukuman ruux markuu danni haalib yahna waad xukuman cinda taradudi oo tasaawul ixtimaalaad waad ka gaabsanaysaa haddii tasaawul ixtimaalaad loo jeeda sax wey laakiin ixtimaalka waa in la tafsiiriyo ixtimaalka faahfaahiyaan leena ixtimaalku waa kalaam mujmal maadaa tacni bilmuxtamil bilmuxtamil maxaa sheekh irshaad looga jeeda baan le haddaad waxaan uga jeedaa midka muxuu ahay haaf haaf ah fifty fifty waxaan leena waan ka gaabsanayn fifty fifty waxba ku xukumi mayno lanna alasla ruuxa inuu muslim ahaa marka boqolkiiba konton iyo konton ah hawshaan waa inay baashu dhanac u badato boqolkiiba lixdan hadduu yahay takfiirkiisu wax xukumanaynaa lanna waa daahir raajix weeye waalcamalu biاlraajix min addiin walaa takhsiisa fi hadi اlmas'ala marxaba wuu takfiiri asagu si fiican Mhm. ibn abi di'bi xukunka waa riday oo takfiir ayuu saar imaam maalik wuuna takfiiriyey hadduu awood malataln wuu dil lahaa soo maa maalik wuxuu u dhiman waayey inuusan tabar lahayn dowladeed ibn abi dib inuu sheekh ahaa caalima diinta ummadda baro siyaasi ah iyo sulda caskari uusan lahayn alaqa alxukma wa kafarahu caynan lanna wuxuu radiyey xadiidkii khiyaarulmajzo min ahbaar alaxaad cinda ahli cilm ayib ayuu radiyey wuxuunoo arkay inay xujo ku quntay maalig uu murtad yahay calaa dacfi inkastoo uu daciifiye dahabi riwaayada uu weerar ku qaado haddana culmadu waa naqli ay soo guuriyaan aad u ballaaran weeye almuhim wuu xukuntay xadiidka marka ibn abi dibi xujo ku noqonaya nimankan takfiirka ogolay kafara imaam maalik caynan maca ta'awulihi oo asagoo weliba ta'awushayey camalu ahli madiina khilaafsan xadiidka ibnu cumar ee fikhyarlamajlis iyo khayrkiiba marka in lagu dhaqmi ma astahila buul ibn abidib wuxuu aaminay inuu yahay raddi lixukmi اllahi wa xukmi rasuulihi sariixan waana takfiiriyey waxaa maalig loo culamada ugu cudurdaareen in ta'wiilku ta'wiil macquula u ahaa waxaa ibn abidibna uu sadaalka xu yeelin asna inuu xukunkiisa ku dhisa cala daliilin sharciy banaa xukmuhu calaa daliilin sharciyin wa imaam maalik taawala ta'awulan saa'iqan fii khabar alaaxaad oo agtiisa aan ka asixin hadduu laakiin maalik xadiidku agtiisa ka asaxo oo u celiya kaafir wa ijmacan low saxa xadiidu khiyaar ilmajid cinda maalikin waradahu bilaa ta'wiilin saa'iq waa kaafir murtada biijmaaci اlmuslimiin ijmacana waxaa soo goriyey ibnu xasan fii maxalah wakadalika fi اlixkaam ibnu taymiya ku waafaqsan yahay sax weeye laakiin maalik wuxuu ku badbaaday ana alxadiida lam yasix cindahu limaada liannahu munkarun limukhaalafatihi licamal ahli madiina intaasuu ku badbaaday idan ninkii odhanayay shay muxtame ruux laguma tagfiiran arrinkan xujo ku taasagay baabi'inaysaaba ee odhanhaya masaa'ilka ijmaaciga ah, ma wax lagu tagfiir qadiyadda iyada ah ee ha laga soo dego steb steb bay u soconaysaa horta ha aamino in acyaan wax loo tagfiirin karo haddii shuhuudda laga helo haddana darajo labaad in masaa'ilku aysan isku mid ahayn almasaa'il aldaahira budagooni u tuman am masaa'il alkhafiya waa budagooni u tuman ruuxa ku koray fi daari islaam ee qadiimul islaam ah waa xugum waa nooc gooni ah way ninka daaru kufrin ku soo koray ama xadiidulcahdi bilislaam waa nooc gooni ah way laabudda min tafsiil اlamr dariiqa haddaadan samayna waxa mutarib baa noqon wadaaddaha intay qaacidada ka tageen bay dad xukumeen oo tagfiiriyeen wadaaddo niman kale ay tagfiiriyeen hadda haddii la weydiiyo hebel maxaa ku tagfiiriseen kama jawaabi karaan ninka waa muta'awil ninka aad tagfiirisa waa muta'awil shubhadina kama zuulin welina wax la niqaasho quman muusan maxaa ku tagfiirisa ma anaa og hadda anaa wax kuma socotee xukun waa xukun tagfiir daliil buu ku dhisan yahay waxaa tihi ta'wiilku waa cuurdaar jahligu waa cuurdaar mutlaqan fii jamiici masaa'il اddiin la kala qaadi mahayaad tiri dadkan aad xukunta maxaa ku xukunta waxaan ku xukumay kufri bay ku dhaceen hum muta'awiliin baan ku leenahay tawiilkooda lama aqbalay maxaan loo aqbalayn maanic buu agtada ka ahay saa'iq ma aha haddii horta tawiil saa'iqaad soo geda saa'iq ogolow attaawiilada kaana saa'iqan u soo deg marka ha idlaaqin waa yahay jahlin ha idlaaqin taawiil ha idlaaqin ayib hawshii inaad faahfaahiso wey nin baa nabi maxamed caay oo rasuulka caay oo ilaahay caayay markaasaa dhabsiis hala dilo wuxuu idhi carabka iga boobay maxaad leedihin nabigu higaadiyey oo ilaahaybuu higaadsay oo kitaabkiisibuu higaadsay oo malaa'igtiiba xataa u gudbay kuwa hadda ciyaal suuqya jira eh, naclad haya iyo malaa'igtaada iyo malaa'igtaada ku leey ku saaran nacallaa kugu talla adiga iyo malaa'igtaada ku leey ilaahay in la caayo iyo nabiga la caayo qolyaaba reer magaalnima u qaatayba oo soomaaliya ku aafaysan waa taqaanaan maxaa ka leedihiin dhab baanu siinay maxkamad shabaabkan u dhiibnay markaas wuxuu dhiibmay waa carabka iga boobay khata uu soo cuurdaar ma ahayn haye yaa ma iddicaagiisaan wax ku xukumaynaa ayib mise wixii ka soo baxaan ku xukumaynaa maxaa madax banne masale diiniyad waaye sheekh irsha masale diinad weeye maxaa gooni u saaray ila waxaa tidhi fi jamiici masaa'il اddiin laabudda min tawafur الshuruuطi waintifaaءi اlmawaanic ninka warkan idlaaqaym kama yeelay isnina ka socon mayso inuu masaa'ilka reebe ka socon mayso haddaan dhahay ninkan waan dilayna waxaan leenahay ninka wuxuu sheegay inuu gafay inaan af waan gafa aan ku saydayno iyo inuu wuxuu ka soo baxay aan ku dil labada mid wey keen xukumay keen maxaan su ka jawaab sheekh irsaad sabab ninka ilaahay baba caayaha gaadiyey maxaa annaga noo muuqda waa maxay ninka daahirkiisu daahirkiisu waa kufri iyo hadalka inuu qastay wey lianna alasla fi lmukalafiin waa alikhtiyaar walqast ma tamse maa haddaad tiradaa wax kasta khadab u ixtimaalayaha nin kasta adunka dhan ninku mukalafka ah ee caaqilka ee baaliqa wuxuu ku hadlay waxaa u asal ah inuu doortay una qastay ma tamse maaha kaba bobkar waa masale goobaad wey ay dambayso asalku waa maxay alaslu fi lmukalafiin ma inu carabku boobaa taaratan hala gaadho horta asalka horta bafris waxaad alaslu fi lmukalafiin ma huwa ma cadam اlqasdi wa cadam اlikhtiyaar ba mise waa alqasd wاlikhtiyaar fii ma facaluhu wa qaaluuhu waxay sameeyeen ama ku hadleen waxaa asal u ah ruuxa inuu doortay una qastay asalkaasaad haysaa wuxuu sheegtay inuu carab ka boobay waa ixtimaal waarid ah labadan keen ku dhaqmaynaa adaa laga raba inaad xukunkiisa keento ayib ya ixtimaalku see muctamad ku yahay maxaad asalka oga tagtay iddicaa wey iddacaa walaa bayina ninku wax kastu uu sheegta ma ka aqbalaynaa sabab haddii adugu ninkan waxbuu sheegtay waxna waa sameeyey kayfa tusadiquhu biduuna bayina ninbaa gabaruu jeclaa oo diiday waan qaba waan mehersaday maxaan ka samaynayna wuu sheegtay ma aqbalaynaa marati u baahanta soo maa haddee sheekhirshaad ogtahay baashi marna makrati u baahan tahay marna hadda makrati uma baahno kala daaya laabudda min qaraa'in iddicaagiisa ma yanfac mabadan wuxuu asagu sheegtay ma aha qarqanina ma aha laabudda min qariina khaarijiya tashhadu lahu limaa qaal laakiin asaga keligii lagu dayn maayo baxi qayima maslada ku jira kitaabka caaradka ay baryahan wadatay akhri asaga ayib haddaad tirado ruux kasta wuxuu shigtaa loo rumayn adduunku yanfasid fasad caridaa ka dhici waxba kaas ilmahaad caawa intaan kugu qabsado baad ku qabsada inaad ii rumayso wiilkaa dhashanle anaa dhalay anaa iska leh hadhowna waxaad dhihi maya makhati baa lagaa rabaa de makhad maxaad ii saartay nin walba wixii dibnihiisa ka soo baxa waa in asal lagu xukumo ilaa bidaliilin yunqidu dalika idicaaga ruuxuna daliil ma ah daliil ma ah wاlmucridu can maxabat اllaahi ninka ka jeesa ilaahay jacaylkiisana cabdu suwari sawradu caabudaawe ilaahay jacaylkiisa ruuxa ka leexda iyo maxabat ullah wuxuu caabudahayaa waxyaabaha qurquruxsan yuu caashiqa haya ninka ilaahay caashiqi waayo weeye oo ilaahay jeclaan waaya balaayo kaluu jeclaan haya warku intaasu sheekh ujeeda haddoona ama aba abadiido wاlmucridu can itibaaci sunna sunnada raacitaankeeda ninka ka jeedsadana mubtadicun daalun sha am aba wa hadi اlumuur umuurtan ayada aan soo sheegnay almubtadaca ee lala yimid ee dabakatuurka ah cinda alqubuuri maraatibu anwaacu baa qoran lakiin asalka maraatib baa ku qoran waxyaabay caamadu iyo mushrikiintu ku sameeyaan qubuurta agteeda lagu xadgudbo dhowr nooc weeye abcaduhaa can اsharci anwaacdaa nooca ogu fog xagga sharciga oga fog an yas'ala almayita xaajatahu khaasatan baa inoo qoran laakiin xaajatahu asl hada huwa sawaab <clears throat> shirkina waa khaa abcaduhaa can اsharci wey abcaduhaa can shirki mama noqon karta baadi Ah, ayb abcaduha can اsharci sidaasaa asalka ku qoran abcaduha can اsharci dhaqamada ay dadku sameeyaan dhaqanka oogu fog xagga islaamka ee ugu liita wa an yas'ala uu inuu weydiisa almayita xaajatahu nin baa soo kici meydkiibuu weydiisan oo leeyahay sheekh hebelow ii gargaar ii kaalmee roobkeen ubad isii bil isii xoogow hawsh baa ku laga rabaa xoogo furdaamina kamaa yafcalu siday sameeyaan kaiiru min annaas in badanoo dadka ka mid a ah. sheekh wuxuu uhi wa haaulaa'i kuwaasi min jinsi cubaad hadalkan asalkiisu wuxuu ku jiraa ibnu taymiya iska leh ibnu qayim soo guuriyey ibnu qayimna sheekh cabdullah ka soo guuriyey talkhiisu kitaab alistiqaafa mujalladka koobaad buu kaga jira wakadalika almustadrak cala majmuuc alfataawa mujalladka koobaad baa lagu laaban kara wakadalika alistiqaafa min fii masaa'id shayطan waa inaga soo mxuu ah iqaatu lahfaan min masaajid shaytan waa inaga kusoo mara asaguna wa haaulaa'i kuwa noocaasee meydkii iyo ahluqaabuurkii awliyada wax weydiista dantoodan u bandhigta min jinsi cubaad alasnaam qolihii asnaamta caabudi jiray ku baab yihiin kufaaru quraysh bay ku baab yihiin walihaada saa darteed qad yatamaalu lahum shayaanu shayaan iskugu soo matala laga yaabaa fii suurati almayiti aw alghaa'ib shayaan baa iskugu kaamata ruuxuu baryahayey weligii waa taqaanay sheekhaad baryayso suuradiisa waa taqaanay muuqaalkiisaad haysay waad bariday shaydaan baa sheekh iska soo dhigahay xataa qadiyaddaana ibnu taymiya qabsatay asagoo nool asagoo shaam jooga dimishqa ayay muslimiin doon raaceen doontii markay badda bartamaheeda maraysay la caariday aamada qayba ka mid waa dhh sheekh ibnu taymiya iyo abalcabaas akhidna ibnu taymiya ku tawasuleen way bariyeen ibnu taymiya orda soo galay soo jiiray qarrf dhab doontii buu qar qabtay waa toosi toos bay doontu waa tagtay bil kadib bay nimanka orda haya dimashq sheekhii xalaqadu lahaa bay tageen markaasay isku duubeen ku miraadeen waa sidee haddaana ilaahay adaga noo kaasakhalile maalinka heblaaye ahay wax nagu dhici laha intay quustay sakaraad oo naftu nagu dabayrtoon nin walba dhawaaqahay ayaa intaad timid baad doontii qar ka qabatay bannaankaadna dhigtayba ibnutami wuxuu ihi waxba kama jiraan waxa asaga ibnu taymiya howlaa laguma sire moogtahay wuxuu idhi shawaakid biiftara waxay dhaheen sheekhow hebel iyo hebel labaatankooy way dhaarteen ee hawshaa dhacday wuxuu idhi hawshaasi markay u yar tahay shaydaan buu ahaa idin aafeeyey oo ani iska kaysoo dhigay suuradii iyo muuqaalkaygii buu shaydaan soo labistay taqamasanii ayib maskaraad kadibna idin caawiyey marka waa hawlihii dajaal ee iska ilaaliya ha ku aafoobina markaasay dhaheen sheekhow soo muxtamil ma aha inuu yahay malag malaa'ig ilaahay noo soo diray oo adigu isku kaa soo ma dhici karta inay yihiin maxaad shaydaan iyo jin oola iyo ibliis oola wuxuu yidhi ina almalaa'ikata laa takdib ninku diinta fahansan yahi ma og malaa'igtu waa idin caawin kartaa laakiin malaa'ig been ma sheegto ninku ma idin yidhi ibnu taymiyan ahay abulcabaas ibnu taymiya axmed cabdilxaliim alxaraani taymi baan ahay adimishqiisu ma idin yidhi haa haddii almalaku laa yakdib waxay dhahn waayahay sheekhow nagu dhexdhexaaday jin muslimiin ah jin muslimiina ah in ayhan ka soo qaadbaydh oo na caawiyey jinka muslimkaa laa yusaacidu mushrikan buui shirki baad ku dhacay ninku ilahay khayrkaad barideen marka mushrikiin see loo caawinhayaa markuu meel kastaa ka so xidha iska dareereen ha u noqonna hawshaa waa shirki iyo gaalnimo kala carare ninku inuu diinta fahamsan yahay ayb isaga imtemiya ku dhacday nin aaminsanaa in jin baa waxaan ahay rasuulka ilahay baan ahay jin isku soo shabahaya rasuulka ilaahay laakiin suuro madow oo foolxun iska soo dhigahaya markaasaa la dhi adigu waxaan kuu baneeyay abaxtu laka maa xaramta calaa hayri oday noocaa aaminsan buu dimishan ku qabtay ibnu taymiya ka toobadkeen buui maxaan toobadkeen rasuulka yimaada awliya ilahi baan rasuulkaan arkaabe saakaman la soo kulmaybe haddaanan maalinkii dhowr ka maba tukan karaa saadiga asixi waan qabannay buu eh, wuxuu dilay muxuu ahaayey ayuu dilay kaladii qatalnaahu sanata bacda baa gaalada ka mid ahaba murtad alfataawa alkubra majalka saddexaad buu ku sheegaa ninkii sidaa aamino waa kaafir bilahi alcadiim kaladii qatalahu sayfu sharci asaga xadka ka ofiyey dowladdana ku diray hawsha ayada ah waxaa weeyaan kan waa mushrik ka u daran ninka aan awliye baryahaya waa abujahal iyo abulahab bay isku xugam yihiin walihaada qad yatamaalu lahum الshayطaanu shaydaanku inuu isku soo ekaysiyaa laga yaabaa fii suurati almayiti ruuxii dhintay muuqaalkiisibuu soo qaadan aw ilghaa'ib ama ka kama yatamaalu siduu shaydaanku iskugu matali jiray licubaadi alasnaam kuwii sanamka caabudi jiray ayib buu iman jiray daaru nadwa asaga iyo oday remi iska soo dhigay ayib yom beder waa yimid ee marka cararay waa yimaadaa bal nabig wuxuu ka sheekay dajaal markuu yimaado aakhiru zamaanka in dadka qaarkii uu ku odhan doono irumeeya markaasohanhayaan dajaal kaafiraatay ku rumayn mayno wuxuu odhanayaa inaan rabbigiin ahay ma rumaynaysaan haddaan soo nooleeyo oo ii makhraati inaan rabbi ahay ninba wuxuu odhanayaa aw hooyada iyo aabbahaasoo kuma xabaalime heblahaa ina keen waa la geynhayaa soo baxa nacam yaa rab labayka waa soo boodaysa hooyadii ordiisa soo baxaysa haddana aabbihii aabbaha magaciisa oo hebel maahayn hebel soo bax fug waa soo boodahayaa aabbaha iyo hooyada oo bannaanka taagan yaa bunay rumee oo raac waa rabbigu ku abuuray alladii khalaqaka wa khalaqanaa ninkii miskiinka hadde wuu rumaynhaya markaasuu masla daba dhiganhaya nabi maxamed baa ka warramay aabbihii hooyadii ma ahee inamaa huwa shayطaanu tamaala bisuurati waaliday fii xadiiin saxiix waa shaydaan isku soo ekaysiiyey labadii waalid yani shaydaanku wuxuu isku matalhaya mawshaas marka waa in aad iyo aad laskaga ilaaliyo wa يحصل yaxsulu lilkufaari hawsha ayadaa waxay ku dhacdaa oo shaydaanku iskugu soo matelaa odaya iyo dad iskaga soo dhigaa min gaalada mushrikiinta iyo ahlkitaab saxdu waxaa wey wahada yaxsulu lilkufaar min almushrikiina waahlkitaab saasoo dal ku saxan yahay wakadalika waxaa la mida alsujuudu lilqabr qabrigoo loo sujuudo wataqbiiluhu in la dhunqdo ayb wataqbiilihi ayb ama wataqbiiluhu oo sujuuda lagu cadfo Eh, in la dhunkadaa ka mid ah bihi la taabto oo eh, mxua ah, laisku masaxo lasmarmariyo wuxo dhanba gaalnimo weeye waa wasaa'ilu shirki ayb tamasuxu iyo taqbiilku lagu gaaloobi maayo laakiin waxaa weeyaan waa shirki asqara calaa ra'yi bacdi ahli ilcilm haddii laakiin aad baraka ka aaminsan tahay walidaalika tatamasax bihi watuqabiluh waadaa takfiir gaadhsiiyey laakiin waxaa loo badan yahay inuu yahay shirki asqara ama sujuud waa shirki hadal kala dhexda ku jiro wahada yaxsul lilkufaari min almushrikiina waahli kitaab yadcuu axaduhum man yucadimuh fayatamaal lahu shayطaanu axyaana wqad yukhaaibahum bibacdi اlumuuri اlghaa'iba ruuxa maqan ama mootan ama noolee xayiga xaadirka ah saddexdooduba waxaysan awoodin lama weydiinsan karo wadaadkoo nooloo ku hor fadhiyo xayi haddaad heshay cabdilqaadir owlaad baan kaa rabaa kufrun biاllahi اlcadiim mid haa'ib ah oo maqan haddaad tir adoon telefoon u dirin la xidhiidhaynin inaad muxuu ahay hawluusan qaban karin uusan maqli u dirtana ayadna waa kufrun billaahi alcadiim ama aad weydiisato hadduu meyd yahayna wuxuu kari karay waagu noolaa iyo wuxuusan kari karin lama weydiin karo almayid isagu waa goono wey mayidka iyo haa'ibku wuxuu kari karo iyo wuxuusan qaban karin labadoo lama weydiisan kar hada waa haa'ib wa hada mayid laakiin ruuxa xaadirka ee noole xayiga ah ee kula jooga wuxuu kari kara weydiisan kara hebel hawsha igu qaban karaa dhib ma laha ayib su-aalulmakhluuqiin mabxadkeedii bay gelaysaa marna waa bannaanaataa marna ma bannaanaato su-aalulmakhluuqiin alaxyaa baa laga hadlaaya laakiin ruuxa xayiga ahaa ee noolaa haddaad weydiisato fii maa laa yaqdir calayh ila allah fa anta mushrik ayib mushrik baa tahay masaladu saas idan tan waa an yas'al mayita xaajatahu sawaun kaana qaadiran calayha idaa kaana xayan aw lam yakun qaadiran calayha maxaa waa mayid mayidna mxuu ahaaye hawshaa maba awoodi karaba annawcu aani nowca labaad ee ay sameeyaan ahlulbidcu wabiljumlati angaara faqradan aan ka dhaco insha allahu tacaala an yas'al allaha bihi inuu ilahay asaga wax ku weydiiso ou ilaahayu allahuma kfir lii bijaahi sheekh moxamed ayib bijaahi nabiy bikada ilaahay buu wax weydiisanaya laakiin biwasiilati sheekh fulan aw callaan an yas'al allaha bihi ay bilmayiti wa haadaa yafcaluhu kaiiru min almuta'ahiriin in badanoo dadka dambeeya hawshaa sameeya wahwa bidcatun ijmaacan hadalka ibnu taymiya wahwa bidcatun biitifaaq almuslimiin bidca wey xaaraan wey kabiira min alkabaa'ir waa wasiila shirkiya laakiin kufri akbar lama gaadhsiiyo waa midkii loo yaqaanay tawasulka atawasul bijaahi alawliyaa kii loo yaqaanay weeye annaga wahaabyada waxaan ogol lahay atawasul biducaa'i الsaalixiin wa aali beyti rasuulilah wabilculamaa wاshuhadaai wاlmujaahidiin wlmujaahidiin baan ujeedaa inaan dhahno sheekh hebelo noo ducee ilahay noo bari waa ogol lahay sida cabaas bn cabdilmuطalib loogu tawasulay biducaa'ihi istisqaa'an cumar uu sameeyey saxaabadu nabiga nabi allow noo ducey odhan jireen nebigu u yidhi cumarow weysalqar haddaad ka ducaysta ninka noole culummada ida aaminsantaa alla inuu kaaga dhow yahay inaad tirahda ii ducee waa tawasul bicamalihi wa ikhlaasihi wa diinihi laa bidaatihi ayib taa waa loogol yahay laakiin wadaad iska maqan bijaahihi inaad tiraado kuma oga warba kuma haya waa hordhinta jaah inuu leeyaha kuu sheegay say ku ogaatay amuu cadaaban yahay oo naar ku jiraaba ayib amuu hawsha uusan qaban karin haadihi bidcatun shirkiya waa wasiila shirkiya laakiin kufriga akbarka maaha lianna addoonku ilahay buu tus u aaday allahuma kfir lii buu laakiin bijaahi sheekh fulaan bijaahi sheekh fulaan marka waxaa weeye waa shirki asqara laakiin abar kabaa'ir buu ka tirsan yahay oo bimacnaa zinada iyo qatliga iyo sariqada asaga ka daran shirkiga asqarka ah waa daraja bayna alkabaa'iri oo macaasida ah walkufri abar kufriga abarku besa ka weyn kabaa'irtakao dhan waa ka wen yahay marka shirku waa asqar ha u qaadana xoog lexusaqir maahushu ayib muuradun baad kaga baxaynin mooyeen zino iyo qatlu nafsi lmuxarama iyo been iyo ribo iyo khamro waxo dhan saa ka daran ayib sidaa darteed inaan la dhaafaynin baa raajixa ayib in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ay ilishraaka bihi sawaءn kana asqara aw akbara laa yugfar laakin inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljanna ayaddaa waxay khusaysaa shirkiga akbarkaa lalasqar wahuwa bidcaة biitifaaqi اlmuslimiin wاثالث <coughs> nooca saddexaad waxaa weeye waalidka aan joogna insha allah tacala bilahi towfiiq